assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afartanaad ee kitaabka wacan abi dardaai radi allahu canhu qaal qaala rasul sal ly slam kaana min ducaa'i daawuuda sala allahu alayhi wasalam nebi daawuud ducadiisa waxaa ka mid ahaa sala allahu alayhi wasalam allahuma inii as'aluka xubaka wa xuba man yuxibuk alla waxaan ku weydiisanayaa jacaylkaaga iyo inta ku jecel inaan jeclaado walcamal aladii yuballiqunii xubak iyo camalka i gaadhsiinaya inaan ku jeclaado adiguna aada jeclaato allahumma ijcal allow ka dhig xubaka jacaylkaaga axabba ilaya min nafsii wa ahli ku aan ka jecelahay naftayda iyo ahalkaygaba wa min almaa'i albaarid iyo biyaha qabow rawahu tirmidi waqaala qaala xadiidun xasan xadiid xasan weeyaan buu yidhi haakada qaala tirmidi raximah llahu tacala xadiidkanuna xasan ma ahe ضaciif weeyaan ضacafahu الأlbaniي fi muqadimaةi ryaad الصاalixiin wa ضaciif abi dawuud وضaciif التirmidي w silsilaة الأxaadiiث الصaحيixa ومishkaat الmasaabix وغayriha min kutubih xadiidkankadu marka waxaa weeyaan waa ضaciif oo sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha cabdالlahi بn رabيcata الdimashqi waa ninkaasuna waa nin majhuul ah kama qala الxaafiظ fi التaqrib وعn أنس رضي الله عnه qala qala rasul ه صل ly sلم aliduu bhada الجalaali والإكrاam ku dhega oo qabsada tacallaquu وatamasakuu qabsada yada الجalaali والإكrاam ereygaa yada الجalaali والإكrاam qabsada oo alla ku barya rawaahu التirmidiyu وrawaahu النasaaئiyu min riwaayaةi رabيcةa bni caamirin الصxaabiي qaala الxaakim xadiiثu صaxiixu الإsnaad waana sidaa uu sheegay weeyaano xadiidku labadiisa riwaayaba labaduba صaxiix weeyaan riwaayada tirmidi uu wariyey ee anas uu ka wariyey iyo midda rabicata bni caamir uu ka wariyey nasaa-i ka wariyey labaduba صaxiix weeyaan riwaayada hore wuxuu ku saxiix yeelay sheikh اlalbani fi صaxiix اljaamiع الصaغيir riwaayadan tada dambena waxaa la wariyey muxuu ahaye nasaa-i la wariyey ibn abi shayba wa axmed wاlxaakim mxu ahay waa albukhaari fi taarikh wabnu mandah wabnu casaakir iyo weliba abu hurayrana way ka wariyeen iyada nafteedana marka saxiixa weeyaan wa aliduu aliduu bikasri bikasri اllaam وتشديد الضاء المعجمة معناه إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها laazima oo qabsada oo badiya ya daljalaali wlfaankaas wa can abi umaamata radi allahu canhu qaala dacaa rasul lah sal alay slm biducaaءin kaiir rasuulka alla duca fara badaan buu ku duceeyey lam naxfad minhu shay-an aan waxba ka qabsanin qulnaa markaasaana waxaan idhi yaa rasuula allah dacawta biducaaءin kaiirin lam naxfad minhu shay-a faqaala markaasuu yidhi alaa adulkum calaa maa yajmacu dalika kulah wax intaasoo dhan idin kulmiyo ma idin sheegaa taquulu waxaad dhahaysaa allahuma inii as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyuka muxamedi salى allahu alayh wali wasalam allow waxaan ku su-aalayaa wixii khayr ahoo nebigaaga moxamed sal ly slm uu ku su-aalayo o dhan ba wax kaa su-aalayaa wacuudu bika min shari ma istacaadaka minhu nabiyuka moxamedin sala allahu alayh wali wasalam waxaana kaa magan gelaya wax allo wixii shar ahee uu nebigaaga moxamed sala allahu alayh wali wasalam uu kaa magan gelay wa anta almustacaan adigu waxaad tahay kan la kaalme la weydiiso wacalayka albalaaq adigaa muxuu ahayey meelgaadhsiin qofku maqsuudkiisa uu gaaro walaa xawla walaa quwata ila billah rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan xadiidun xasan buu leeyahay waa xadiid daciifa weeyaan oo dacafahu fii daciifi sunani tirmidiy wa daciif adab lmufrad lilbukhaariy wa gayrihim waa xadiidka markaa daciif weeyaan sababka ku daciifayna waxaa wey sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha laysi bn abi sulaym ninkaasu wuxuu ahaa nin sayi lxifdi ah ayuu ahaa وعn بن مسعوud رضي الله عنه qال kاna min duعاaءi رasuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم اللهma إني أسألka موجiبaaتi رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رwاه الحاkم أbو عبدالله وqال xadيiث صحيiح عlى شhرط مسلم wuxuu leeyahay marka alle waxaan kaa magangelayaa waxyaalaha raxmaddaada waajibiya iyo cazaa'ima makfiratik makfiradaada casiimooyinkeeda casiimana waxaa weeyaan waxa go-an ee aan taradud waxba toona aan lahayn wa asalaamata min kulli ismi dembi kastaba inaan ka magangalo walhaniimata min kulli bir aan ku liibaano oan ku haniimaysto khayr oo dhan walfawza biljanna jannadan ku liibaano wanjata min annaar iyo naarta oon ka nabad marka xadiidka alimaamu abu cabdillaahi naysaburi alxaakim isagu waxaa weeyaan saxiix buu ka dhigay saxiixsa maa xadiidku waa daciif oo waxaa sababkuna waxaa weeye waxaa ku jira nin mukhtalid ah ayaa ku jira ضacafahu الsheikh اlalbaniy fi silsilaة اlaxaadiid الضaciifa ninkaasuna ku jiraana waxaa la yidhaahaa magaciisa xumayd acraj qala الذahabiyu fi اlmiizan matruk waqala axmed ضaciif waqala abu z waahin waqala addaara qutniyu matruk baabu fadli ducaa'i bidahri اlgayb ducada la isugu duceeyo manaansho la isugu duceeyo qof kaa maqan aad u ducayso fadligu uu leeyahay qala allahu tacaala wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquluuna rabbana اغfir lana wlikhwanina aladiina sabaquuna biاliimaan wladiina iyo kuwii yani fay aayadihii faya sheegaya bay ku jireen hadda ka horna waan soo marree waxaa fay-aa leh gaalada lagaga qaatay ee maalka gaalada lagaga helay dagaal la-aan ah dadkaa iyo dadkaa kuwaas iyo kuwaasaa leh waladiina iyo kuwii baa jaa-uu yimid min bacdihim kuwaas dabadood muhaajiriinta iyo ansaarta dabadood yimid yaquuluuna oodhaya rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan rabbanaa rabbigayow noo dembi dhaaf kuwii walaalaha iyaga ahaa ee iimaanka nooga horreeyeyna u dembi dhaaf kuwaas alle subxaana wa tacaala waa ammaan u jeedinayo walaalahoodii hore ducaynay u duceeyaan maqan xataa dhintay waqaala tacaala waqfir lidembika walilmu'miniina waalmu'minaat allana rasuul subxaanahu wa tacala wastakfir lidembika ujeeda dembigaaga u dembi dhaaf dalab walilmu'minaat mu'miniinta mu'minaadka meelay joogaanbaba allo wuxuu amraya marka rasuulkiisa sala allau alay waslam mu'miniinta oo dhan rag iyo haweenbaba inuu duceeyo nin saxaabi ah ayaa maalin xadiid sheegay xadiidkaas oo nebigu sala allahu alيh wasalam nebigu intuu ku yidhi gafar allahu laka ya rasuul allah uu ku yidhi rabbigana sbsn uu ku yidhi walak adigana allah kuu dambi dhaafo markaas ninkii xadiidkaa ka maqlay ninkaas saxaabiga ah ayaa arrintaa aad ula yaabay oo la weynaatay markaama rasuulkii allahba kuu duceeyo ku istikfaarsaday markaasuu yidhi nacam walak rasuulka alla ayay istikfaartay adigana uu ku istikfaartay markaasuu aayaddantada aqriyay marka aayaddaas way qiso oo mu'min iyo haweeney kastoo mu'minadaba way gaadhaysaa dambi dhaafka rasuulka alla sal sl ey wa qaala tacala ikbaaran can ibraahima sala allahu alayhi wasalam rabbana اgfir lii waliwaalidaya mu'miniina yowma yaquumu alxisaab yow ii dambi dhaaf labadaydii waalidna u dembi dhaaf labadiisa waalid waxay ahayd intaan laga nahyin inuu istikfaarsado oo aan loo sheegin in anaar yahay aabihii qoortii dambe se waa ka tabaru'ay weeyaan ee weliba iska maxaa wuxuuna iska oofinayay ballanqaadkii sawfa astakfir rabbii inahu kaana bi xafiyan uu ku yidhi walilmu'miniina wlmuminaat walmu'miniina mu'miniintana dhaaf yowma yaquumu alxisaab maalinta ay xisaabtu kici doonto markaas ibraahimna sala allahu alayhi wasalam mu'miniinta oo dhan buu dembi dhaaf alle isna u weydiiyey can abi dardaai radi allahu canhu annahu samica rasuula lah sal l slam yaquul maa min cabdin ma jiro addoon muslim ahoo yadcuu liakhiihi walaalkii u duceeya bidahri lgaybi maqnaansho uga duca ilaa qaala almalak malaggaa wuxuu ku dhahayaa walaka walaka bimilin adna iyada oo kale dawa kalena waxay tidhaha aamiin walaka bimilin u dhahayaa waatan muxuu ahay soo socoto weeyaane marka malag baa kuu ducaynaya markaad walaalka oo kaa maqan aad u ducaynayso all hebel dambi dhaaf allow si allow kalsiya aad leedahay وanhu radي allahu anhu ana rasul lah sl kaana yaquul dacwaة lmari slimi liakhiihi bidahri اlغaybi mustajaaba allabariga qofka mu'minkiihi walaasoo maqan uu u alla u duceeyaayo mustajaabatun waa mid dhalayo cinda ra'sihi malaku muwakl madaxiisa dushiisana adna waxaa jooga malag oo loo wakaashay kullamaa dacaa liakhiihi bigayri khayrin mar alla markuu walaalka u duceeyo oo walaalkiisa maqan uu khayr ugu duceeyeba malaku lmuwakkalu bihi malagga loo wakaashay baa wuxuu dahayaa aamiin waraka bimil aamiin adigana iyada oo kale isna aamiin oo allaha u aqbalo adna iyada kale kale rawahu muslim marka malaggaa ducadiisa insha allah labadaba waa loo aqbalaya kii loo ducayana waa loo aqbalayaa oo mxu waa loo aqbalaya ducada malagana waa loo aqbalaya iyo shafaacadiisa kana sidoo kale weeya bab fi masa'la fi الducaa can usaamata bni zaydin radi allahu canhu qala qala rasul lah sl lay slm man suنica ilayhi macruufa faqala lifaacilihi jazaka allahu khayra faqad ablaga fi الhanaa qofkii khayr loo sameeyo wax wanaaga loo sameeyey wax loo taro oo yidhaaho qofkii khayrkaa u taray ku yidhaaha jazaaka allahu khayran khayr allah kuugu abaalgudo saa ku yidhaaha faqad ablaqa fi sana waa ku xeel dheeraaday ammaanta ammaanta uu ammaanay iyo abaalgudka u abaalguday waa ku xeel dheeray si aadabu u ammaanay weeyaan rawaahu tirmidi wa qaala xadiidu xasanu صaxiix wahuwa kama qaala fi xadiidu صaxiix صaxaxahu اlalbaniyu fi صaxiix اjaamiع الصغيr وغayrih وعan jaabirin radi allahu canhu qala qala rasul sl ly slm laa tadcuu calىa anfusikum naftiina ha habaarina walaa tadcuu calى أwlaadikum carruurtiina ha habaarina walaa tadcuu calىa amwaalikum xoolihiina ha habaarina oo ilmaha kolkaad u xanaaqdaan lagu qaad iyo wax bela kugu dhacday iyo kan eeyo hadhihina haweenku siday u badan yihiinbaba inay kolkay xanaaqaan ay iscelin kari waayaanoo ay habaarramaanba aada iyo aada u fara badan ee kolalka qaarkood allihii siiyeyba ay ka eedsheetaan muxuu ahay maxaa kuwan alla ii siinaya iyoay yidhaahaan taasuna qalad xun weeyaan oo hadhow haddii habaarkii uu ku dhaco iyagaa ka shallaayay oo hadhowna ooyayo oo laabtaacaya marka hays habaarina dadkiina ee naftiina ha habaarina ilmihiina ha habaarina ee maalkiina ha habaarina alla khayr weydiista mooyaane shar alle ka dalbanin laa tuwaafiqu weeye idaan ka waafaqin min allah saacatan waqti oo yus'alu fiihaa caطaa'un wax la weydiisto wax deeq ah fayastajibu lahum u lakum idin ajiibo waraahu muslim yani waxaa jira saacad oo alle subxaanahu wa wixii laga dalbado khayr iyo sharba uu bixiyo markay waqti inayd ku hagaagaysaan iyo in kale ma garanaysaanoo wixii laydinka aqbalayee oo hadhow aada shallaayasaane ha ishabaarina oo ducaysa alla khayriyo wanaagodiisa waa kan hadda ka horna soo maray waalidka ducadiisa in alla aqbalo subxaana habaarkiisa oo ilmihiisa abaar in alla aqbalo waan abi hurayrata radi allahu anhu qaala qaala rasul lah sal slam qaala aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid faakir ducaaa rawahu muslim addoonku si uu ahaado tu alle ugu dhawaansho badan yahay waa marka uu susan yahaye ducada badiya waana soo marray xadiidku alif arbacmiya hamaaniya وacishriin baa marray wacanhu radia allahu canhu ana rasul lah sal sl qaal yustajaabu liaxadikum maa lam yacjal midkiin waa laga aqbalaa ducada alla waa ka aqbalaa intaanu degdeginba se u degdegayaa marka yaquulu wuxuu dhahayaa dacawtu rabbii falam yastajib lii mutafaq caleyh rabbi waan baryo igama aqbalin igama aqbalin buu yidhi marka waa isagaa saabsaday marka aqbalay kolkaasna ducadiina waa iska daynaya isagu oon ka salgaarin oon ogaanin in laga aqbalay in kale ka goosanayaayo aanu sugaynin xukunku isagu ku degdegaya wa fii riwaayati muslim laa yazaalu yustajaabu lilcabdi maa lam yadcu biismin aw racati raximin maa lam yastacjil kama zuulayo adoonka in laga aqbalo alla berigiisa inta aanu wax dembi aanu alle ka baryin amar dhagoys ah haddii aanu degdegin qiila yaa rasuula allahi alcijaal degdegu muxuu yahay qaala markaasu wuxu uhi yaquulu wuxuu dhahayaa qad dacawtu waqad dacow lam ara yastajiibu lii fayastaxsir yastaxsir yani waxaa weeyaan yatcab waa daalayayo waa noogaya cinda dalika wayadacu adducaa ducadii ka degaya wuxuu dhahayaa waan baryey oo waan baryey oo waxba laygama aqbalino markaasuu ka go-ayaa ducadii ka go khalaas wuu iska daynayaa marka isticjaal weeyaan waxaana hadda ka hor soo maray laba xadiid oo ku saab ku mid walinka gada uu ku lagu leeyahay mid wuxuu ahaa xadiidkii dhahaya ana cinda danni cabdii bi addoonkaygu sidii uga fisho ayaan u ahay marka kol hadduu ka fishay inaan alle ka aqbalaynin khalaas isagaa isu keenay marka alle kama aqbalayo kalena wuxuu ahaa xadiid isaguna isticjaalka nooc ka mida sheegay xadiidkii fadaalat bni cubaydi radiallahu anhu ee ninkii tukaday ee ducaysanayay isagu oon allana aanin oon ku xamdiin rasuulkana sala allau alay waslam ku saliin ee ducadii uun iska bilaab uu yidhi wuu degdegay ninkan kadu ee uu tilmaami jiray marka kaasuna waa nooc kale isticjaalka a weeyaane marka waxaa weye ducadu waxyaala ay ku habboon tahay baa jiro oo waxaa ka mid a in alla ammaan iyo lagu bilowdo nebiga sala allahu alayh waali wasalam kusalligiisa iyo eh, waxyaalaa bilowdo in ilxaaxna ducada lagu wado oo ducada aan labin had iyo goor la beriyo ducada alla aan laga noogin waan maamata radi allahu canhu qaala qiila lirasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allah waxaa lagu yidhi ayu ducaa'i asmac ducada keebaa loogu aqbal badan yahay loogu loogu aqbal badan yahay weeyaan qaala jawfu leyl اlأkhiir wadubra salawaat tuuba habeenka muxuu ahay nuskiisa dambe nuskiisa dambe iyo salaadaha faradka gadaashooda labadaasa ducada haboon in la aqbalo rawahu التirmidiي وqala xadiiث xasan waana sidaa u sheega xadiidku waxaa wey xasan weeyaan xasanahu sheikh األbani fi صaxiix sunan التirmidiy marka hadda ka horna waynu soo marray eh, waan filaya inaan soo marray mase huba inaan soo marray in kale alla subxaanahu watacaala eh, ha xadiidka waan soo marray inuu eh, habeen walbaba kolkuu arinka dambe ay tahay alla subxaanahu watacaala samaa dunyaa usoo degayo oo wax alla wixii la bar oo alla ka aqbalaya wadalika kula layla habeen walbabana sida ahayd waxaa jirta arrin dadku ay isku buuqbuuqaan ay isku qayliyaan oo arrinta caado dadka muslimiinta in muddo-aba u ahaanti haddana muxuu ahaaye marka ay soo baxeen dad raba in dadka sunnadii lagu toosiyo sunnada la waafajiyo wax kasta oo la samaynayo gaar ahaan wax cibaadaad ah oo awal hore ay arki jireen muxuu ahaye ka tegay ay u qaateen inay bidco yihiin oo iyo waxaas ay ku fidiyaan oo waxyaale aana dilo noqonaynin oo soo deliishadaan taasna waxaa saxa faradka ah dabadooda inuu imaamku duceeyo oo dadkana ay eh, muxuu ahay aamiin ahaan taas eh, dadku marka caada ka dhigteeno marka qofkii ka tagana muxuuha ku eedeynayaan inuu bidci iyo waxyaalahaas oo aamiin bay dhahayaan oo iyagaa ku qasbaya noo duce waxyaalahaas oo kale marka yacni eh, muxuu ahay ducadii baa la diiday iyo ducana lama diidine ducada waa la ducaystaa laakiin see loo ducaystaa way mushkilad ma duca jamaaciya la ducaystaa mise duca fardiya la ducaystaayo nin walba gaarkii bunayaao naftiisa iyo muslimiintaba u ducaynayaa taas way marka midda mushkiladu markaas eh, waxaa dadka la gudboon markay arkaan wax ay arki jireen oo lagu khilaafo oo laleeyahay war waxaasu ma jiro oo daliil ma leh ama daliilku dadkiisa yuu tusinayaa inay u fiirsadaan oo ay darsiyaan oo si qabow intersiyaan marka kolkaas ay ka baaraan degaan oo hadday tii awal hore ay haysteen tahay oo dadkan kada ku khilaafay ee sidaan aad samaynaysaan qalad weeyalihi ay yihiinna u caddeeya haddii kalena oo dadkan kada maxaa sidan ugu yeedhayaan ay sax tahayna ku raaca xadiidka kun shan boqol ee ahaa xadiidka abi umaama albahili radia allahu canhu xadiid muxuu ahaayey shaahidkiisa ah oo kitaabku marka aanu qorin xadiidkaas wuxuu leeyahay aqrabu ma yakunu alcabdu min arabi aqrabu ma yakunu alrabu min alcabdi fi jawfi alleyl alaakhir fain istata an takuna miman yas'al اllaha tacaala fi dalika alwaqt fakun aw kama qala rasul lah sal l slam xadiidkana waxaa weeyaan waxaa wariyay tirmidi wa ibnu khusayma can camr bni cabasa radia allahu canhu xadiid isaguna saxiixa saxaxahu al-albani fi saxiix tarkiib wa tarhiib xadiidkan horena marka ahaa sida uu sheegay alimaamu tirmidi nafsuh xadiidku xasan buu ahaa wa can cubaadata bni saamita radi allahu canhu ana rasul lah sal slam qaal maa cala alardi muslimun dhulka dushiisa ma joogo qof muslimaho yadcu allaha tacaala bidacwatin alla wax barya ilaa aataahu allahu iyaaha alla iyadiibuu siiyaa aw sarafa canhu min asuu'i midlahaa ama wuxuu ka leexiyaa wax iyada lamid ahoo maya dhibaato ah maa lam yadcu biismin haddii aanu wax dembiga ku ducaysanin aw qaطicmin ama qaraabagoysnimo waxay ku jirto aanu ku la beryin faqaala rajulu min alqowm kamid ah wuxuu yidhi idan nuksir haddaa waan badinayna ducada waan badinayna haddii waxaan diisana oo dhanba uu naga aqbalayo maxaa maxaahay ama uu wax mid ahoo shar nagaga ah, nagaga kaafiyayo waan badinayna qaala markaasu allahu akfar alla idin allah badan allah idinka badan idinki iyo kayrkiinba yani khayrkiisa alla khayrkiisa ayaa idinka badan weeya marka waa laga aqbaladaa uu leeyahay iyadiiba alla kaga aqbalaa goortuu kaga aqbalaya marka inuu soo dadejaaji suurowda inuu dib u dhigaa suurowda inuu aakhiro ugu kaydiya suurowda marka laakiin kolba hadday shuruudii oofsato alla subxaanaه wa tacaala ka aqbala weeyaan udlakum baylaan yidhi wacdigiisuna marka waxaa weeyaan laa yukhlifu اllahu اlmicaad rawahu iyu qaala xadiidun xasanu saxiix wa rawahu alxaakimu min riwaayati abi saciid abi saciid wa zaada fiihi wuxuuna ku daray xaakim riwaayada abu saciid ugu daray aw yadakhiru lahu min alajri milahaa ama wuxuu u keedinayaa in la eg oo dacwadaa la eg oo ajar abu aakhirada ugu dibdhigayaa taasuu ku daray marka saddexdaa naga aqbalaya xadiidkuna waxa weeyaan waa xadiid xasan ah waxa weeyaan xasanahu الsheikh الأlbaniy fi صaxiixi الصغيir wa can ibn cabaasin radي allahu canهuma ana rasul lah sl slam kaana yaqulu cinda اlkarb marka kurbada ahayso dhibaataday jirto wuxuu dhihi jiray لا إله إلا الله العظيم الحليم laa إله illa allahu رب العرش العظيم laa ilaha illa allahu rabu samaawaati warab lcarshi lkariim warab lardi warab lcarshi lkariim saas adicatu lkarbi bay ka mid tahay tantada ducaa lkarbi baa la yidhaha muttafaqun caleyh marka kolkuu kurbayi shiddo u galo waxaa jira waxyaalo uu ku ducayso adciyatu lkarbi la yidhaha tantada ay ka tahay tii nebi yunis maxaa kolkii bedel lagu riday malaygu uu liqaysna uu ku ducaystay laa ilaha illa anta subxaanaka innii kuntu min adaalimiin baa ka mid ah kii ibraahim baa kamid mid aho xasbiya allah wa nicma alwakiil kii muxuu ahay cali bn abi aalib radiallahu uu baray ee calina uu baray mxua cabdullahi bni jacfar baa iyaduna lamid ah kii muxuu asmaa binti cumays ay warisay iyadana wiilkeeda cabdullahi bni jacfar uu ka wariyey adceeyu naas hoo wanaagsan oo ambiyada alle calayhim asalaatu wasalaam kuwa hore iyo nebigeennaba mxuay ehm, ay ka sugnaatay oo ama dadka ay bareen ama ku ducaysan jireen kuwaasaa jira marka qofkii alla uu waafajiyo qofkii warkaa isaga alla uu waafajiyo waqtigaas alle subxaanahu watbadaas waa uu ka bixinayaa iyo shidadaas alla waa u ka bixinayaa ehm, tii aan soo marray adii qur-aanka iyadana aan soo marray ee hay suuratu kafir midka ku jirta wa fawdu amrii ila allah allah basiirun bilcibaad iyadana noocaasay ka mid tahay baabu karaamati lwliyaai wa fadlihim awliyada karaamadooda iyo fadligoodaba awliya waa jamcu weliy weligina waa bimacna alqariib marka qofka dadka alle u xiga ee all oo aanay alle u dhow yaa awliya la yidhaahaa markaas sifaadkooda iyo calaamaadkooda lagu garto subxaanahu wa tacaala labuu ku koobay iimaan iyo taqwa الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا يتقون marka qof kasta oo muؤmineeba فيihi جuزء min wiلaayaة الlahi وanqلب weli muؤminiintao dhan kulligood waa أwliyaaء الlah sida abu jacfar الطaxaawi uu ku yidhi mxuah caqiidadiisa alcaqiida طaxaawiya loo yaqaano wayru ay yidhaaheen aan dad gaarahoo iyagu awliya loo yaqaano ma jiraan tilmaan gaaraho yihiinna ma jiraan xagga labiskooda iyo xagga timahooda iyo xagga shada iyo waxa ay leeyihiin waxa ay yidhahaan soomaalida ay yidhaahaan abeesana dhul ekibay kugu dishaa awliya bay kugu dishaa oo yani maxaa dadka muslimiinta ah dad awliya iyagoo la yidhaha baa ku dhex qarsoon taasu marka waxba ka ma jiraane muslimiinta dhammaantood waa wada awliya allah marka wilaayadoodaasa kala weyn oo say u kala iimaan fiican yihiin iyo si ukala u kala cabsi eh, eh, badan yihiin u kala cibaado badan yihiin wilaayadooda u kala weyn tahay mooyaane qof muslimahoo weliyullahi aan ahayn isagu maba jiro ayb karaama marka timid karaama macnaheedu marka luq ahaan loo fiiriyo waa sharif maamuus marka waxa weeyaan karaamatul awliya waxaa laga wadaa wax alla dadkaas mu'miniinta ahee saadiqiinta ee saalixiinta ah uu ku maamuus ku sharifayo oo uu ku muujinayo alla subxaanahu wa tacaala dadka inuu jecel yahay oo diintii toosan yihiin oo ku fiican yihiin taas weeyaan laba tusaaleyna leedaho mid waxaa weeyaan qofkaas inuu qiimahu diinta kusu toosan uu yahay midda kalena waxaa weeye diintaas uu qofkaasu darajada ku gaadhayo diin saxiixa inay tahay oo nebigii la yimidu uu saadiq aha run sheegayo mucjiza mucjiza u tahay karaamaad karaamaadka awliyada ambiyadoodii ay diintooda qabeen iyay waxay u tahay mucjizaad u tahay siduu wadaadka buusiiri uu yidhi wاlkaraamaatu minhum mucjizaat xaazaha min nawaalika alwliyaau marka waxa weeyaan maxaa lagu tacriifiyaa karaamana karaamada marka waxa ay ku tacriifiyaan xaariqu caada ah xaariqu caqli ma aha shay caadada ma'luub khilaafsan oo alla uu ku muujinayo qof mu'min oo daahiru salaax ah la imaanayo taasaa la yidhaahaa marka weeyaan waxyaalaha khawaariqulcaadaadka la yidhaaho way badan yihiinoo ilaa shan ayaa la gaadhsiiyaayoo tanu mid ka mida weeyaan karaamat lawliya la yidhaaho oo waxaan marka wax caad urarsanin oo qof saalix ah lagu arka weeyaan waxaana kasii weyn labaad ah mucjiza oo mucjizaduna waxaa weeyaan qof nebinimo sheeganaya oo sidii uu muxuu ahay shay khaariq lcaada ah oo siduu isagayay waafaqsan inuu la yimaado taas iyadana marka waxaa jira mid kaleo iyaduna karaamada ka sii hooseysa oo macuun magacaabaan macuun ay ku magacaabaan eedahoonadaasuna marka waxaa weeyaan qof mu'min ahoo caadi ahoo isagu aan ahayn qof maxaa daahirkiisa muuqdo waxa muxuu haye tashiilaadka iyo sida uu mxuahay kolkuu dhibaato galay iyo waxyaalaha sidaas oo kale gacantiisa ku muuqanaya isagana macuun ay ku magacaabaan oo tashjiic bay u tahay qofkaas oo kale mid kaleo irhaas la yidhaah baa jirto afraado waa nebiga ah intaanu weli nimadiisii lanebiga ah, intaanu weli nebinimo sheeganin waxay kusoo waxyaalo hordhac ahoo si gobol xaal ahoo maxaa khawaariq ah oo gacmihiisa ku muujinaya weeyaan ka ugu dambeeya ugu xunna marka waxaa la yidhaaha ha lixga weeyaane mid shanaad baa isagu jiro oo ay ku magabaan istidraaj istidraaj istidraajna marka waa hallayn weeyaan istidraaj weeya marka qof faasiq ah ama ah xataa kaafir ah oo ashyaa khawaariqulcaadaad ah oo isaga siduu sheeganaya waafaqsan muxuu ahay la yimaada taas marka waxaa weeyaan waa tadliil min allah subxaana wa tacala iyo makri weeyaan lah oo inuu quman yahay buu ismoodayaayo alla marka wuxuu rabaa eh, inuu dalaalka kusii socdo uu ku dhinto walciyaadu billah mid kale oo marka lixaad ugu dambayso ihaane ay yidhaahaan yaa jiro oo waa qofka faasiqa ama eh, muxuaha mulxidka kaafirka ah oo sheeganaya cagsigeed arrinta u dhacdo waxaasaan la imaanaya inaan qof fiican anho kana waxaasaan la imaanaya cagsigeedu la yimaado marka sidii ninkii ilmutanabi ahee la sheegi jiray nin nebinay oo inta loo keenay inuu ku tufo il muxuu ahaye ceel ceelkii uu guray ama ku kale ceel kale intuu ku tufay uu biyihiisu ay noqdeen mid qadhaan oo aan la dhadhabin karaynin kuwa sidaas oo kale ay weeyaan marna macnaheedu waxaa weeyaan shay kasta oo khaariqulcaadiihi ma aha karaan oo ma tusinayo qofka kadu inuu weli yahay ma tusinayo ee waxay ku xidhan tahay qofkaas xaalkii ku xidhan tahay qofkaasu qof saalixa haddii uu yahay oo wax xuma aynaan ku arkino waajibaadka guto xaaraanta ka fogaada oo diinta ku toosan sida inoo muuqato ila baatinkiisa alluun baa oge waxaanu qaadanayna waxaas inuu karaamo yahay haddiisu qof faasiqa uu yahay oo taariku salaad ahoo qaad cuno oo acbo ahoo xaram cuno ahoo waxyaale marka turufatoora ah uu yahay haddana sidii uu rabay waxyaalahu sheeganaya u dhacayaan waxay noqonaysaa noocii kale ee marka ay culimmadeenu caabeen istidraaj ku magacaabeen ayaa noqonaysaa marka qof alla qofkii wax aan khaaribacaaduhu calsanin la yimaadaba waxaasi waxaasaan ku aragnay oo weli weeye in la yidhaaho qalad iyo ma iyo cilmi darro weeyaan ayib marka karaamaat alawliya marka hor haddaan sidaa ku tacriifinay macnuhu waxaa weye iyagu wax awoodahay leeyihiin awliyadan oo iyagu naftooda ula imaan karaano ma uu jiro waa wax alle subxaanaه wa uu gacmo muujinayo alle ku saacidayo weeyaan oo sharaftooda iyo fadligooda uu ku tusinayo wa qaala allahu tacaala marka hore hadday sidaa tahayna marka iyagu in la caabudo iyo in la baryo iyo waxyaalo sidaasa iyo ma mutaana waa addoommo allow saalixiin oo in lagu daydo iyo in muxuu ahaayey iyaguba yeeleen ay sharaftanteeda ay ku gaadheen oo kale iyo camalkooda iyo in la sameeyo mooyaane in iyagu hayey la barakaysta iyo in mxaa iyaga la baryo iyo waxyaala sidaas ma ay ahaa qaala allahu tacaala alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aamanuu wakanuu yattaquun wa kaanuu yattaquun marka waa labadii sife an waa kuwa mu'miniinta ah ee ee alla ka cabsada taqwadana marka waxaa ugu yar shirkiga shirki baa ugu yar marka cibaadaadkii kaliya haduu kusii daro taqwadu marka way sii fara badanaysaa lahum lbushraa fi lxayaati dunya wa fi laakhira waxay leeyihiin bishaarooyin beeray leeyihiin noloshan soke iyo nolosha dambaba bishaarooyinkaas eh, midda nolosha dambe ah eh, eh, meesha nadan soka ah yay marka taan karaamada laleeyahay ka mid tahay sida ay uga mid tahay ru'yadii saadiqada ahn soo marray ee qofka mu'minkii uu ku riyoonaya amanayo iyo laa tabdiila likalimaati illah ereyada alle wax bedeli karaa dalika alfawz alcadiim midkaasaa ah liibaantii weynayd ah wilaayada alle qofkii gaara ee iimaanka iyo camalkaa saalixa ku gaara kaasaa ah liibaantii weynayd ah wa qaala tacaala whuzii ilayki bijidci الnkhla aqif calayki ruطba janiya fakulii washrabii waqarii caynaa waa mihaal aaniyahoo qof mu'minad ah oo saalixad ah oo dhibaato gashay alla subxana tacaala uu siiyey wax dhibaatada ay kaga baxdo waa qisadana waa marka waata la yaqaano waa maryam gabadh yar oo weligeed aan la guursanin oo allahuna subxaana wa tacaala eriyey oo gaajaysan oo cabsanaysa oo muxuu ahay fadeexadii waxaa ka cabsan wa alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wahuzii ilayki xaggaaga usoo rux bijidci nakla geedka timirtaa jirridiisa tusaaqid calayki waxay kuusoo daadinaysaa janiyan ruta bislaaday bay kusoo daadinaysaa fakulii cab fakulii cun washrabi cab cab oo togankada togan alla ku jeexayna ka cab waqarri cayna ilaa akhiri alaayaat marka gabadh yar oo umul ah umul ahoo markaa dhashay mira jirriddii maxay awood ay ku ruxruxdo oo geedkaas timirta midhaha kaga soo daaysa ruxruxdaadu miyay leedahay waxaa weeyaan karaama alle subxaanahu wa tacaala gabadh ah ee kusoo barbaartay calaa yadi alambiyaa gaar ahaan nebi zakariya gacantiisa baartay ee qoyska saalixa ka dhalatay ee taqiyada ah ee masjid baytulma soo koriyey uu alla u muujiyey weeyaan waqaala tacaala kulamaa dakhala calayha zakariya wajada cindaha risqa mar alla markuu zakariya usoo galo mixraabka ugu soo galaba teeda wuxuu ka heli jiray risqi tacaam alla u keenay bay ku heli jiray qaala markaasu ya maryamu anaa laki hada maryama xaggee waxaanu kaaga yimid qaalad markaase waxay dhahday huwa min cindi illaah tiisa ka yimid in allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab alla wuu arsaaqa qofkuu doono biayri xisaab allahuma arzuqnaa bigayri xisaab tanna marka oo mucjizo muxuha karaamo kale oo maryam alla subxaanahu wa tacaala uu si oo iyada oo keligeed oon qofna usoo gelinuun طcaam xagga rabi jiray wa qaala tacaalى nimankii asxaabu اlkahfiga ah waid ictazalt markaad ka fogaataan ahalkoodii bay sheegayaan gaalada ah iyo wmaa yacbuduuna ila allah iyo waxay caabudayaan oo alla aan ahayn fa-wuu ka hoyda ila lkahfi goodka k yanshur lakum rabukum rabbigiin baa idin fidin doona min raxmatihi raxmadiisa wax idinka fidin doona wayuhayi lakum wuxuuna idin diyaarin doonaa min amrikum taladiina mirfaqan waxaad ku dhimrin iyo raaxo iyo waxaad ku noolaataan tayba marka alle ka aqbalay oo kolkay gudkii galeen ayaa alla seexiyey markaasay eh, saddex boqol iyo sagaal sannadood meel jiifeen oo ayna wax cunaynin nin oo ayna maxaa dhimanaynin oo wa tara shamsa qoraxaysa idaa talacad markay soo baxdo tazaawaru iyada oo uga leexanaysa can kahfihim godkooda daat alyamiini dhanka midigta ah waidaa qarabat markay dhacdana ay dhacaysana taqriduhum waxay ka goyn daata ashimaal dhanka bidixda ah ayay ka goynaysaa bidixda kolka afka kuma soo hagaagayso kuma dhacayso shucaaceedii iyo kulaylkeedii wax ma yeelayo allah subxaana wa tacala marka qoraxdiisa uga leex waa karaama marka allana waa gedgediyay wanuqalibahum daata alyamiin wa daata ashimaal ila akhir ayo taasuna marka waa mucjiza niman dhalinyaro ah oo mu'miniin ah oo ahalkoodiiyo wadagaalo ah dar alle uga hijrooda uga dhex baxay oo meel goda iska galay iyo alla subxaana wa tacala muddadaa dhaalinay wacan abi maxamedin cabdiraxmaan ibni mxuaha ummadihii hore mucjizooyin e, karaamooyinkooda marka waxaa weeyaan wuxuu ka sheegay e, saddexdaa qisadood buu ka sheegay ee qur-aanka buu ka sheegay axaadiid horena qaar baynu ku soo marray sida xadiidkii jurayj iyo saddexdii nin ee godka galay iyo muxuu ahaayey wiilkii yaraa ee muxuu ahaayey ninkii atxadiga ku samayn jiray ee xadiidkii dheeraa ee sahayb kusoo arooray mucjizooyin sidaas oo kale marka umad ahaayeen baynu iyaga soo marray marka ummaddantada mucjiz handhihina karaamooyinkoodi ayuu muxuu haddana wax ka sheegaya wuxuuna ugu soo horraysiinayaa karaamo weyn oo saydina abubakr sidiiq radi allahu canhu zamankii nabiga sal lay sl u dhacday ciise cabdiraxmaan ibn abi bakr sidiiq radi allahu canhum ayaa wuxuu leeyahay ina asxaaba sufati kaanuu unaasan fuqara ahlu sufuh waxay ahayn dad fuqara ah wa ana nabiya sal lla ly slam qaala maratan nabiga mar wuxuu yidhi man kaana tucamu ithnayni falyadhab bihaalith waman kaana cindahu tucamu arbacatin falyadhab bikhamisin bisaadisin aw kamaa qaal qofkii laba cuntadood hayaa ku saddexaad ha ku daro oo ha ka haysto afar haystaana ku shanaad ku lixaad sidaasuu yidhi yani qofkii wax cunto dad ku filan hayowba wa ina abaa bakr an radia allahu canhu jaa-a bihalaaثa saddex nin buu keenay wainطalaqa nabiyu sal ly sl bcashara guna la tegey wa ana abaa bakrin radia allahu canhu tacashaa cinda nabiy sal l sl nabiga agtiisu kusoo cesheeyey uma waa daahay xataa sala alcishaa ilaa cishee uu ka tukaday uma rajaca waa soo noqday fajaءa bacda maa madaa min alleyli maa shaa allah kolkuu tegey habeenkii intii un alla ka marka kolkuu martidii keenay wiilkiisiibuu u dhiiba oo yihi ragga cashaysi marka isagoo nebiga sal lla alay slam ku noqday oo la soo casheeyey oo heshiil la tukaday oo waxoogaa la soo dahay faqaalat imraatu hooyisiba waxay tidhi maa xabasaka can adyaafika maxaa martidaada kaa daahiyey qaala markaasuu cashaytihim am miyaydaan cashaysiinin qaalat markaasi waxay tidhi abow xataa waa diideen inay cunaan ilaa aad ka timaado waqad caraduu calayhim way u bandhigeen cuntadii waa lasoo hordhigay laakiin diiday isadana riwaayada dambea kusoo faahfaahin doonta qaala markaasu wuxuu yihi cabdiraxmaan anaa fakhtaba'tu waan tegayoo waan dhuntay aabihiis buu dabciisa yaqaano nin kulul bu abubakr radiallahu oo aada u cadhooda haddana durbo qabooba buu ahaaye markaasu waan ka dhuntay buu yidhi markaasuu yihi yaa qunthar qunthar waa cay weeyaan oo isagaa keeni doona iyo beliid oo mxuu doqon iyo nacas iyo wax sidaaso macnaheed iyo qaa iyo wax sidaasa weeyaan fajadaca waa habo wasaba waa caraatamay wa qaala wuxuuna yidhi kolkii muxua qaboobay ee goortii dambe mar soo dhigay ayuu wuxuu yidhi kuluu laa hani-an cuna alla idinma barakay alla idinma kadbay cuna nimankiibu marka ku xanaaqayna qaladka iyagu leeyahay kolka ogaaday wallahi wallaahi laa acamuha abadan wallahina aan ugu dhadhaminaynin diideen idinku marka wallahina anaguna aanan dhadhaminay w ninkii guriga lahaa buu ka dhaartay markaasuu radi allahu canhu markaasuu shayطaanku intuu iska naaray buu yihi midii hore dhaartii hore shaytaan bay ahaydeen cuna markaasna cuntadii baa markaa la barakaynaya qaala cabdiraxmaan wuxuu yihi radiallahu canhu waymullahi dhaar alle maa kunaa nama luqma ma anaan qaadi jirin ilaa rabaa min taxtiha min asfaliha rabaa yani wax waracayo ka soo baxaya hoosteeda akharu minhaa in ka badan xataa shabicuu ilahi ka dhargeen wasaarat saarat akhara mima kaanat qabla dalika siday horta hore ahayd kolkii lasoo dhigay si ka badan ay noqotay fanadara abubakr radi allahu canhu abubakr baa fiiriyey abubakr baa la yaabayaba marka saas macnaheed waxa wey qofkii karaabadan alla uu siinayo inaanu garanin baa mas oo la yaabo war waxaan isay ku dhacayaan se waxaanu ku dhacaanu yidhaaho abubakr siday u dhacaysoo kale taasna marka waxay tusinaysaa wax awooda isuu ku leeyahay inaana jirin imra'atii haweenaydiisiibu wuxuu ku yidhi abubakr radiallahu canhu yaa ukhta bani faras yaa yahay islaan fras bani faras maa haada waxna muxuu yahay cuntadan aan cunaynin dhammaanaynin ee kaba soo buuxsantay maxay tahay qaalad markaase waxay tihi laa waqurati cayni qurati cayni ba ka dhigan tahay xabiibkaygaan ku dhaartay xabiibkeeduna alle weeyaane la hiya iyadaa hadda akharu ka fara badan minhaa qabla dalika bihalaa maraat saddex goor kolka sidai hore ahayd hadday saddex iska badan tahay faakala minhaa abu bakr radi allahu canhu abubakr baa cunay kolkuu ogaaday inay baraka inay yuu luqmo ka cunay marka abubakr radi allahu anhu si u barakaysto wa qaala wuxuu yihi inama kana dalika min ashayطan yani uriid wallahi laa aطcamuhu shayطaan bay ka timid marka waa waa cunay waana kaan hadda ka hor soo maray dhowr xadiid ku soo maray inuu yidhi rasuulku sala alla alay slam qofkii arta ee kayrkooda ka khayr badan arka khayrka hala yimaado dhaartiisana ka kafaara guto uma anhaa luqmatan luqmad buu haddana ka cunay oo marku ogaaday inay baraka tahay buu wax ka sii cunay uma xamalahaa ila nebiy sal l slam nabigu u qaaday u geeyey fa asbaxad cindahu agtiisa kuwaa berisatay wa kaana bayna qowmin cahd niman annaga iyo niman carbeed baa ballan inaga dhexaysay nabad aan ku kala noolaano muddadii baa dhammaatay markaasaa laga baqay isaga oo laga aamin yahay nimanka inay soo weerartamaan oo markaasaa madiine la waardeynaya oo rag loo qaybiyey madiine waardeeya fatafaraqnaa itnay cashara rajulan labiyo toban nin oo waxaan qaybinay laba iyo toban nin oo madax ahoo maca kulli rajulin minhum unaasun nin walbaba uu dadla jiro uu madax u yahay oo waardihii qabanaya allahu aclamu kulli rajulin faakaluu minhaa jamiica ajmacuun dhammaantood raggii sidaasaa oo dhan eeradii bay wax ka cuneen wa fii riwaayatin faxalafa abu bakri radi allahu canhu laa yadcamuhu inaanu dhadhaminayni kolkuu u sheegay yani kolku abubakr uu muxuu ahaye uu caraatamay buu u yidhi muxua soo bax aqsamtu calayka ya cabdiraxmaan haddaad imaqlayso waan kugu dhaartay oo haddaan xaq kugu leeyahan waalidka ahay soo bax markaa soo bax u yidhi aabo weydii bal iyaga weydii waan u keennay annagu iyagaa nagu diiday markaas yidhi waa runtii iyaguna u qiray kolkaas abubakr marka nimankii ku jeedsaday oo ahaye cuna alla idinma barakeeye kolka iyagana dhaarteen buu marka isaguna isqaboojiyey oo cuntadii u cunay wafii riwaayatin faxalafa abu bakrin laa yacamuhu faxalafat ilmar'atu laa tacamuh waxalafa adayfu martidii af laa yacamuhu iyaguna ku dhaarteen aw yadcamuuhu xataa yacamahu ila isagu cuna inayna iyaguna cunaynin abu radi radiallahu an haadihi min ashayaan yani dhaartii buu sheegaya fadacaa biطacaami cuntadii buu dalbo keena buu yihi cunay waa kale way cuneen fajcaluu waxay bilaabeen laa yarfacuuna luqmatan luqmad inayna qaadayn ilaa rabaliha hoosteeda waxaa kasoo foodhacaysa akharu minhaa in ka badan faqaala markaasuu yaa ya ukhta bani faras qaalat markaas wuxuu tihi e, waqurati caynii inaha al'aana la akharu minha qabla an na'kul faakaluu markaasay cuneen wabacaha nabiyu sala allahu alayh wali slam nabigu u diray fadakara anahu akala minha in nabiguna wax ka cunay buu sheegay wa fii riwaayat abubakr radi allahu canhu qaala licabdiraxmaan buu wuxuu ku yidhi duunaka adyaafak qabso martidaada kolkuu fainii munطaliqun ila nabiy sal ly slam nabiga alayh salaatu wasalaam baan aadaya fafruq min qiraahum qabla an ajii dhameeyo ka faaruq suuriyadooda inta waاnطalaqa cabdiraxmaan faاnطalaqa cabdiraxmaan faataahum bima cindahu waxay hayay buu u keenay faqaala acamuu cula buu yidhi qaaluu ayna rabu manzilina guriga iyaga ninkiisii aw qaala acamuu cuna qaaluu markaasuu yihi maa naxnu biaakiliina xataa yajii'a rabu manzilina guma cunayna ilaa gurigankada ninkiisii uu yimaado qaala markaasuu iqbaluu cannaa qiraakum war naga fa inahu in jaa'a walam tacamuu haddii uu yimaado idinku aan cunin lanalqayan waxbaan kala kulmayna dhibaataan kala kulmaynaa fa abow way diideen facaraftu waxaan gartay annahu yajidu calaynayo falamaa jaa'a tanaxaytu canhu waan ka fogaado waa ka dhuuntay faqaala markaasuu yihi ma maxaad samayseen faakbaruuhu way u warrameen faqaala markaasuu ya cabdiraxmaan fasakatu waan aamusay uma raxmaan fasakatu faqaala markaasu yaa gunhar aqsamtu calayka waan kugu dhaartay anku sawti lama ji'ta inaad timaado mooyaane waa inaad timaado yani fakharajtu waan soo baxay faqultu sal adyaafaka bal martidaad iyaga weydii faqaaluu sadaq run buu sheegay atwaan noo keenay isagu faqaala markaasuu wuxuu yidhi inama intadartumuuni maanun baad isugteen aطcamuhu leyla wallahi inaan caawa dhadhaminayn faqaala alآakharuuna wallahi laa naطcamuhu xataa taطcamah qaala markaasuu yihi waylakum ma lakum laa taqbaluuna cana qiraakum maxaad leedihiin hooga mida nooga aqbalayna sooriyadiina haati طcaama keen cabdiraxmaan oo cuntadaada fajaءa bihi waa keenay fawadaca yadahu liyey faqaala markaasuu yihi bismi اllah alأulى min الshayطaan waa ti dhaartahayd faakla waakaluu mutafaq عaleyh qwluhu gunhar min mucjamati madmuumatin uma nuunin saakinatin uma faain muhalasa wa huwa algabiy اljaahil jaahilka ah wa qowluhu fajadaca ay shatamahu wاljadcu اlqaطcu tan waxaa ka fiican in la yidhaaho muxuu ahay daca caley gacmaha yaa lagood gacantaada lagood sidaas maalan wax sidaas inuu yidhi qwluhu yajidu calaya sr اljimi an yغdb وعn abi هurayرaةa رadي الله عanهu qala qala rasul ه صل ly sلم laqad kaana fii man lakum min alumam fii man qablakum min alumam waxaa ahaan jiray ku jiri jiray ummadihii ka horreeyay unaasun muxadathuun dad oo loo warramo mulhamuun weeyaano qalbigooda siduu xaq uu noqonaya lagu soo ridaa ummadii hore lahaan jireen in yaku fii ummatii axadun hadduu ummadayda qof kaga jiro fa fainahu cumar weeyaan rawahu lbukhaariy marka ummadihii hore iyagu waay lahaayeen ummaddan sadase cumar unbaa lahuba qof kamid mid ahi ku jiro rawaahu muslim wafii riwaayati min riwaayati caaisha warawaahu muslim min riwaayati caaisha yani buhaari wuxuu ka weriy min riwaayati abi hurayra muslimna min riwaayati wa fii riwaayatihima riwaayadooda labaduba waxay ahayd qaala ibnu wah ibnu wahbin qurashi ayaa wuxuu yidhi muxdathuun muxadathuun ay mulhamuun saasuu ku fasiray marka niman loo warramo aynan lamin la ilhaamiyo qalbigooda siduu xaqu noqonayo arrinta ay noqonaysa lagu soo rido وعn jaaبir بni samurata radي allahu canهuma qaala shaka ahlu lkuufati sacdan kuufaad baa sacdi kasoo dacwooday yani ibn abi waqaasin radi allahu canhu amiirkoodii buuna ahaa ilaa cumr الkhطaabi radi allahu anhu bay usoo dacwoodeen facazalahu markaasuu cazilay faاstacmala calayhim camaaran camaar buu madax uga kow sacdi bay kaga dacwoodeen oo ashtakeeyeen xataa dakaruu anahu laa yaxsib ilaa ay ka sheegeen maba yaqaano si loo tukadaba faarsala ilayhi waa u yeedhay faqaala markaas isxaaq abu isxaaqna waa kunyatu sacdi weeyaane ina haaulaa'i yazcumuuna annaka laa tuxli kuwan waxay ku andacoonayaan inaadan aqoonin inaad sidii loo tukadaba faqaala markaasuu yihi ama wallahi inii fa wallahi fa inii kuntu usallii bihim salaata rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam waxaan tujin jiray salaadii rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam laa ahrimu laa ahrimu minha laa ahrimu yani aan waxba ka dhimaynin xadiidkii waxaan ku jiray lambarkiisu ahaa shan boqol iyo shan oo jaabir ibni samura radi allahu canhumaa uu warinayo oo kunayd karaama qabuulu dacwat lmadluum lisayidina abi waqas radi allahu canhu waxaan soo gaadhnay markaa kolka ay ku aadeeyeen xataa salaadnu tukan aqoonin yuu wuxuu yidhi eh, cumar u sheegay radiallahu canhu arrintaa wuxuu ku yidhi ama ana wallahi fainii kuntu usallii bihim salaata rasuuli اllahi salى allahu alayh wali wslam laa ahrimu canha waxaan tujin jiray salaadii rasuulka alla sala allahu alayh wali wsalam oo sideedii ah waan tujin jiray oo waxba aanan ka dhimin jirin see ahayd marka salaada allana sala allahu alayh waali wasalam usallii salaata alcishaa salaada cishaa jiray fa arkudu fi luulayeyni taagnidaan dheerayn jiray iyo qiraa'adaan dheeray labada hore rukuud waxaa la yidhaahaa dhaqdhaqaan la-aanta marka waan taagnaan jiro taagnidaan dheerayn jiray weeyaan wa fufi lukhrayaani labada dambena waan gaabin jiray waan fudaydin jiray qaala cumar wuxuu yihi radia allahu canhu dalika dannu bika yaa abaa isxaaqa taa weeyaan maluhu yaa abaa isxaaqa yani sidaan kuu malaynayaayo sidaas weeyaan marka maca daalika istijwaab buu ku samaynayaayoo waa su-aalayaa leanna eedoosa weeyaane marka inuu isagu daafaco maaha isaga isdaafacayo wa arsala markaasuu haddana taxqiiq qaadayaayo beledkii laga soo eeday kuufa ah yuu cumar radi allahu canhu rag taxqiiq soo sameeya u diray wa arsala wuxuu ku daray oo kuufa ula diray rajulan aw rijaala nin aw ama dhowr nin ila alkuufa yas'alu canhu ahla alkuufa ahlkuufa ka waraysanaya oo amiirkiina ka warrama masaajidda kolkii salaadaha laga tukado intay iska taagaan dadka waraysanaya falam yajidan ilaa sa'ala canhu ma aanu ka tegin masjidna ma aanu dhaafin ilaa waa unriisay waitnuuna macruufan khayr bayna ku ammaanayeen kuwa kaga faalloonayeen xataa masjidan libani cabs ilaa uu galay masjid oo bani cabsi ay leeyihiin fa qaama rajulu minhum waxaa istaagay nin oo iyaga ka mida yuqaalu lahu usaamatu bnu qataada yukna abaa sacda looguna kunyoodo abu sacda la yidhaaho falkaasi wuxuu yidhi ama id nashatana kol haddaadna dhaarisay ile amiirkaas wuxuudilaan idinku dhaariyay amiirkeenna ka warrama haddaadna dhaarisay fa ina kaana laa yasiiru bisariya ma raaci jirin duulaanka iyo guutooyinka ma raaci jirin uu ku tilmaamaya walaa yaqsimu bisawiya si simanna cadaalana waxuma qaybin janadaru ku tilmaamaya walaa yacdilu fi lqadiya xukunkana kuma caadilnimo samayn jirin do iyo xasuu ku xijiray saasuu yidhi saddex arrimood buu marka ku ceedeeyey oo muxuu ahaa ah fulaynimo iyo muxuu ahay qayb qaybin xumo maalka iyo xugun xumo qaala sacdun sacd baa marka wuxuu yihi ama ninkaa keliya beledkii dhammaa ninkaa keliya intii kale khayr makooda ammaanaya markaasuu sacdi wuxuu yihi amaa wallahi anna bihalaaث saddex baan anugu ku ducaynayaa allaahuma in kaana cabduka kaadiban allow hadduu addoonkaagaasu been sheegayo qaama oo u kacay riyaa'an wasu istusus iyo hal maa ismaqashiin dadka oo hebel baa maa sacdi sacad hortiisa waxaas waxaa ka sheegay waxaa ku eedeeyey oo haahu faaqil cumrahu alle cumrigiisa dheere waaطil faqrahu faqiirnimadiisa dheere wacaridhu lilfitan fitnooyinkana u bandhigoo ku rid halis dhig saddexdaasuu ku hadlaaray saddexdaas oo munaasib oo saddexda isagu uu ugu iftirooday ayuu ku habaaray mariga wuxuu ku xidhay sacdi waxay ka mid ahayd cadaaladiisa iyo insaafkiise hadduu been sheegayo isagoo og eegayo iyo haddana shartiga ku xidhay wa kaana bacda dalika marka arrintiibaa oo gaar ahaan midii xagga fitnada ahayd ayaa ku dhacday oo iyo cumri dheerki labadiiba uu ka warramay markaasuu yidhi kaana bacda dalika idaa su-ila marka la su-aalo markuu gab muxuu ahay isu taagay jidkii isu taagay oo qanjaruuftay iyo oo hadal xun ku tuuray kasay iyo oo la canaanto iyuu wuxuu dhihi jiray sheekun kabiiru maftuunun asaaba dacwatu sacd waa oday da'weynoo belaysan oo waxa uu dhacay habaarkii sacd qaala cabdulmalik ibnu cumayr araazi araawi xadiidka warinaya can jaabir ibni samura ka warinaya wuxuu yidhi fa ana ra'aytuhu ana arkay bacdu qad saqata xaajibaahu calaa caynayhi min alkibar isagoo sunnayaalkiisii kusoo dumeen oo kusoo jabeen indhihiisa da'weynan daraadi wainahu yatacaradu liljawaari aljawaari jamcu jaariya weeyaano ada yarna waa la yidhaahaa mxua addoontana waa la yidhaahaa addoonta inanku u eg tahay fi turuq haweenka mxuha khaadimaadkaha adeegaya yuu jidka isu taagi jiray fayaqmizuhuna waa u iljabin jiray mise waa qarjarufan jiray marka kolkaas kolkii lagu canaanto arrintaas u dhihi jiray hadalka isaga ahaa muttafaqun calayhi marka habaarkii sacd yaa alla u aqbalay ninkii isaga ahaa uu ku dhacay taasuna marka waxay ka mid tahay tii alle subxaana wa taala aanu ku dhihi jiray man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb iyo dacwat lmadluuma alla ballan qaaday laysa baynahu wa baynaha xijaab wa can curwata bni zubayri radia allahu canhuma kana waxa weeyaan waa qiso kale oo sacd waqaas radia allahu canhu zamiilkiisii oo saciid ibni zayd ah oo axad alcashar almushariin isaga sidaasoo kale inta loogu iftirooday oo uu habaaramay habaarkii ku dhacay weeyo marka waa karaamo kale oo saciid uu leeyahay saciid ibni zayd uu leeyahay wuxuu leeyahay ana saciida bna zayd bna camr bni nufayl allahu canhu khaasamathu arwa bintu aws baa waxay kula dooday ilaa marwakam raxima allah oo ah amiiru lmadiina ahaa waddacad waxayna sheegatay annahu akhada shay-a min ardiha inuu wax dhulkaadii wax ka goostay ayay ku faqaala saciidun saciid baa marka wuxuu yihi radia allahu canhu ana kuntu aakudu min ardihaa shay-an bacda aladii samictu min rasuuli illahi sala allahu alayhi waali wasalam ma anaa dhulkeeda wax ka qaadanaya hadalkii aan ka maqlay nebiga sala allahu alayh waali wasalam dabadi iyaadan dhulkeeda wax ka qaadanaya dhul dulmiyayaa qaala markaasu mar wuxuu yihi maada samicta min rasuuli اllahi sala اl slm qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam yaquul man akhada shibra min alarma qofkii qaata taaka oo dhul dulmi ku qaata duwiqahu shibrigii baa loo qoorgeliyaa qoorta loo sudaa ilaa sabci aradayn toddoba dhul isaga ka kooban shibsaga ahay laisku bixiyo laisku soo gooyo ilaa toddobada dhul inta ugu hoosaysa laisku soo jaray qoorta loo geliyaa marka saasna macnaheedu waxaa weeyaan dhulka dushiisa qofkii wax ku leh oo shay hantiya dhul hantiya ku leh ilaa dhulalka inta ugu hoosaysa taga iska leh meesha iyadaa wixii laga helay ee macaadin iyo dhagxan iyo wixii ku jira oo dhan marka taga iska leh fa qaala lahu marwan marwan baa ku yidhi laa as'aluka bayinatan bacda haada markhaati ku weydiin maayo halmafaadibadii kolba haddaad sidaa ka maqashay rasuulka sal slam wax markhaati iyo daari haba ku weydiin ma kaasuu kaga kaaftoomay markaas waxaa wey marwan raximahullah sidantada hadda uu xukumay isagoo nebiguna sal ly slam uu yidhi muxuu ahaa markhaatigana waxaa laga rabaa qofka wax sheeganaya kii kalena mxuaha qofka dhaartana waxaa laga raba laga rabaa qofka wax loo sheeganayo haddana marka waxaa jira dad iyagu gaar ahoo istinaa'iye xaalad gaara la oo dadka intooda kale ka soocan oo iyaga hadalkooda la aqbalay aan lawlin markhaatiya daariya aan lawuxuu aqbalay sida nebiga sala alla alay slam ninkii la dhihi jiray khusayma khusayma uu markhaatigiisa uu u aqbalay uu dhihi jiray qofku khusayma u marag furaayo waa ku filan filanya wax kale uma baahna sidaas marka waxaa caddeeye oo faafiy alimaam ibn اlqayim raximah llahu tacala kitaabkiisa lagu magacaabo asiyaasat aطruq اlxukmiya sharciya qaala saciid saciid baa marka haddana wuxuu yidhi wahabaune allahuma in kanat kaadiba allow hadday been sheegayso faacmi basaraha cinda waqtulhaa fii ardiha dhulkeedana ku dil qaala raawigi baa wuxuu yidhi urwa ibnu zubayr ahaa radi allahu canhuma famaa maatat xataa dahaba basaruhaa ma ayna dhibani ilaa indhaheeda beeshay sii kalaa u hadhay wa baynamaa hiya tamshii fii ardihaa mar ay dhul socotay dhulkeedii dhex socotay oo derbiyada qabsanaysay oo ay lahayd saciid bay u dhacday ay ku haysay id waqacat fii xufratin god bay ku dhacdo fa maatad way dhimatay muttafaqun caleyh dhulkaadi way ku dhimatay dhulkeedi baa sabab u noqday dhimashaheeda wa fii riwaayati limuslimi can moxamed bni zayd ibni cabdillaahi bni cumar anhuma bimacnaahu macnihiisa xadiidkan kada curwa ibnu zubayr siduu u wariyey oo kale buu isna u wariyey ninkaas la yidhaaha moxamed ibni zayd ibni cabdillahi bni cumar radi allahu ajmaciin wa annahu ra'aaha inuu arkay ninkaa yaa iyadoo indhale indhala taltamisu aljudraana ka qabsanaysa taataabanaysa taquula oo dhahaysa asaabatnii dacwatu saciid habaarkii saciid baa igu dhacay annahaa marat calaa bi'rin fi daar inay soo aladii allatii khaasamatu waxay soo martay ceel oo ku yaalay gurigii ay kula dooday saciid ee ilaahay waxbuu iga goostay fawaqacad fiihaa ceelkii bay ku dhacday fakaanad qabrahaa qabrigeed ayuu noqday oo lagamaba sabri baa looga dhigay khalaas wa can jaabir bni cabd illaahi radi allahu canhuma qaal لma xadarat uxud kana waxaa weeye cabdullahi bn camr bni xaraam radia allahu canhu oo jaabir ibni cabdilhmaa aabihii ah karaamatiisa weeyaan oo qabla wafaatihi wa bacda wafaatihi labadaba marka wuxuu yihi lamaa xadara uxud xadarat uxud dagaalkii uxud markuu yimid dacaa min alleyl aabbahay baa caawadii ii yeedhay berri uu aroorteeda uu dhacayo dagaalkuu dhacayo yidhi maa uraanii ilaa maqtuulan fii awali man yuqtalu min asxaabi الnabiyi salى اllahu alay slam isu malayn maayo ilaa in la idilayo inta berri la dilayo asxaabta nabiga sala allau alيyh wali slm kamida inta kooxda ugu horreysa in laygu dilayo ku dhex dhimanaya wax kale isu malayn maayo danni danni buu marka ka cabiray waana sidaas marka deen xaqiiqa ma aha inuu ku alla subxaanahu watacaala ku ilhaamiya waxay noqoto mooyaan yaqiin marka ma uuna sheeganin oo caabay saa inay noqon baan u malaynayaa iyobay dhihi jireen saxaabada ridwan ullahi calayhim inii laa atruku bacdii aniguna kama tagaayo aniga gadaashay acaza calaya qof igaga cizi badan oo igagala culus minka adiga hayra nabilahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alla sal ly slm naftiisa mooyaane qof aan rasuulka alla ahayn sala alla alay wasalam oo igala kaa casiisan oo aan igala kaa qiimo badan oo adduunka kaga tegayaana marka rasuulka alla sal sl wiilkiisa kologta u ka jeclaa wiilkiisa waxiidkaa bu wax wiilal isagaa ah. keliyu ka lahaa inta kale gabdhay ahaayeen wa ina calaya daynan faqdihi dayn baaleeyahay iga gud wastawsi biakhawaatika khayraa ana khayr isugula dardaarma gabdha walaalihiisa ohoo rajulini agooma ah uu leeha walaalahaan ah walaalaha ah faasbaxnaa waan sanay fa kaana awalin qof la dilay ka ugu horreeyey buu ahaa wa dafantu macahu aakhar nin kale ayaan la aasay oo saaxiibkiisa ahay oo la dhihi jiray camru bnu ljamuux aan la aasay fii qabrihi fanafsii naftaydu ma ayna raalli ku noqonin an atrukahu maca aakhar inaan qof kale eh, eh, maxaa ku daayo godka inuu qof kale oo godka kula jira aan ku daayo naftaydu ma ayna noqonin <clears throat> ah fastakrajtuhu waan soo bixiyey bacda sitr lix bilood dabadood baan soo bixiyey oo gudkii ka soo bixiyey qabri gaara ku aasay faidaa huwa ka yowma wadactuhu waxaan arkayba isagoo sidii maalintan meel la iska bedelin sidiisi jirkiisi uu muxuu ahaye uu jilicsan yahay oo wax qallafay waxba aanu ahayn iyo wax qurmo iyo ayra udunihi dhegtiisa mooyaane dhegtaa meel waxbaa ka hoqantay fajacaltuhu fii qabrida keligii baan qabri gaara geliyey rawahu lbukhaariy marka cabdullaahi bn radi allahu canhu waxa berri dhici doono baa alla sii dareensiiye oo inuu shahaad doono yaa alla subxaanahu watacala isagana si uu sii dareensiiyey waxaynu soo maray maxaa ninkii ahaa anas ibnu nadr oo anas ibni malik adeerkiisa aana karaama ayaan isagana kusoo marray oo isagoo oo nool ninkay jannada usoo carfaysay buu ahaa isagoo oo nool jannada usoo carftay rawahu الbخarي وعn أنس رضي الله عنه أna رaجulayni min أصxaabi النabiyi slى الlه عليه وaلي وsلم kharaja min cindi النabiyi slى الlه عليه وaلي وsلم fي laylaة mظlmة laba nin baa ka soo baxay nebiga all sl slam agtiisa ka soo baxay habeenisa gurigiisa ku yar mxua aweeyeen oo markaas mugd habeen mugday ahayd markaasa kolkay soo baxeen jidkii alle u iftiimiyey oo laba faanus ayaa hortooda wa alle uga siiyey wa macahumaa midlu lmisbaaxayni bayna ay iyagoo ay la jiraan oo hortooda ay socdaan laba faanuus oo kale wixii taraqaa marka kale leexanayeena ninba gurigiisa ku leexanayay saara maca kulli waaxidin minhumaa waaxid ahlow labadii muxua yaa midba mid uu horkacay kacay ilaah gurigooda ay ka tageen bukhaariyo min turuq wa fii bacdihaa turuqda bacdigeedna waxaa ku jiray ana rajulayni usayd bn cubaad ibni bishrin radia allahu canhuma inay labadaa saxaabi ahaayeen labadaas saxaabi marka karaamo cadiima weeyaan tanuna oo alla uu siiyey oo mugdigii baa alla u ifiyey markaasaa wax aad moodo farus oo kale iska hor socda kana kolkii jidkiisii la gaaray gurigiisa ku leexan lahaa mid baa la leexday kana mid baa la leexday fanus alla markaa xag alla looga daaray wacan abi hurayra qaala bacaa rasuulu llahi sala allau alay waslam cashara tarahtin caynan sariya nabiga alla sala allahu alayh waali wasalam toban qof buu diray oo eh, muxuu ahaye waxa la dhaha jacsuuska basaasiin oo adag usoo basaasa buu diray sariyatan oo guud ah wa amara calayhim wuxuu uga madax dhigay caasim ibnu thaabit alansaari radiallahu canhu caasim ibnu thaabit ibn abilaqlax ayaa la radi radiallahu canhu waxaana lagu yaqaanaa xamiyu dabri xamiyu dabri qofkii xoonka uu daafacay waa isagana karaamo cadiima weeyaan oo aan arki doonno meydkiisii sidaa loo dhaqaalay anطalaquu waa socdeen xataa idaa kaanuu bilhad bilhad'a bayna cusfaana wa maka meesha had-a la yidhaaho maka udhaxaysa markay joogaan dukiruu loo sheegay lixayi min hudaylin yuqaalu lahum banu laxyaan la yidhaaho laxyaan waa laxyaan reer garweyne la waa kuwa aynu ku soo marray nebigu sala allahu alayh waali wasalam inuu habaari jiray maxuu ahay bil uu habaari waxaan soo marray qisadaas waxaan soo marray ninkii uu dili jiray usama jeshkii inuu soo edbiyo kahor dambaysi waan kusoo marray marka waxaa loo sheegay nimanka qabiiladaasa loo sheegayo waxaa la yidhi waxaa jooga niman eh, muxuu ahaye asxaabtii maxamed ka mid ah alayh isalaatu wasalaam fa nafar waxay ugu soo gurmadeen biqariibin min mi-ati rajulin ram in ku dhow boqol nin oo fallaadhley ah oo wada toogta taqaana nimankaa hudayl la dhihi jirayna qabiiladaas banulaxyaankaas ile hudayl bay ka mid ahaa waxaa lagu yaqaanay in ay niman yihiin eh, dagaalyahan ahoo fallaadha si fiican u ridi yaqaano alimaam shaafici radiallahu canhu baa wuxuu dhihi jiray baadihooda intuu tegay sheerka iyo waxyaalahaasi carabiga iyo kusoo bartay baa wuxuu dhihi jiray qofka ka hudaliga ah saddex mid un baadan ka waayinin ima an yakuuna raamiyan yakuna caddaa'an wa ima an yakuuna shaacira saddexdaa un ka waayi maysa markaas faqtasuu aahaarahum raadkoodii bay qaadeen falamaa axasa bihim markuu dareemay hum wa asxaabuhu radia allahu canhum oo in la soo hayay arkeena cadow uu ku soo dabay laja-uu ilaa mawdic meel bay marka muxuu ahaye ku muxuu ahaye ay gabadeen oo bur iyo wax ah sidaasa ah, yay xaggeeda u baxeen fa axaata bihim alqowm nimankii baa hareeriyey oo iyagii buurtii xisaar ku sameeyey faqaaluu markaasay kuwii laliyiin tahaayo inziluu soo dega faacطuu biaydiikum isdhiiba walakum alcahdu walmiihaaq ballan iyo dhaar baad leedihiin allaa naqtula minkum axada inaan idinma laynayne isi soo dhiiba yidhaaheen waa toban nin oo iyagu marka loo soo diray inay war iyo wax u soo raadiyaane aan kusoo talagelin dagaal iyo waxba kusoo talagelin iyo boqol nin oo si aada u hubaysan oo lasoo xulay fa qaala caasimu bnu haabit ninkii caasim ibnu thaabit ahaaba wuxuu hi amiirkooda ahaa ayuha alqowm raggiisa isagoo la hadlaya war niman yahow ana falaa anzilu calaa dimmati kaafir anu cahdi gaal dhiibi maayo gaal muxuu ahaay cahdiga isku dhiibi maayo ammaan gaal ayo mar horena wuxuu ku dhaartay siduu ibnu hishaam uu siiradiisa ku sheegayo inaanu weligii jidhkiisa iyo nin gaala jidhkiisa taabanin sida u dabaqay saxaabigaas radي allahu canhu muxuu ahaye caqiidaة اlwalaa wاlbara anuu gaal ma aaminayo oo gaal cahdigii iskuma dhiibayo oo gaal amaan mxu ahay geli ammaan geli ma dhahayo allahuma na nabiyaka salى allahu عalيyه waali slm allow nabigaaga nooga waran sidaan aan xaalkayana ku jiro u waran faramawhum waxay ku soo ganeen bilnabli fallaadhi caasiman caasim bay dileen wanazla ilayhim ثalaaثaةu nafarin cala alcahdi wاlmiihaaq waxaa isu dhiibay saddex nin baa isu dhiibay oo ballantii u qaadeen iyagu aqbalay minhum waxaa ka mid ah ragga khubayb hubayb ibni cadiy wa zayd ibni dathina zayd ibnu dathina iyo rajulun aakhar iyo nin kale ninkaasuna wuxuu ahaa ninkan qisadiisu goorta doonto isaguna karaamo cajiib leh iyo akhlaaqiyad cajiib leh muujibuu ahaa to hubayb leh ninkaa kale zayd zayd ibnu dasina iyo qubayb ibnu cadi ah, ninka kale hadda magaciisa waa ma xusuusna waxaa cabdullahi ibnu taariq cabdullahi ibnu taariq baa la dhihi jiray saddexdaa nin waa isdhiibeen falama stamkanuu minhum marka ay gacanta ku dhigeen ah, muxuu ahaay isdhiibeen iyo aطlaquu furfureen awtaara qisiyihim boqonadii qaansooyinkood furfurana xarka ka dhigteen farabatuuhum bihaa way ku garbaduubeen ku fa qaala arajulu ahalis ninkii saddexaad baa marka gartay nimankana inay khiyaameen oo idinlayn maynada ay lahaayeen ay beentood ahayd buu hadda ayuu dareemay oo garbaduubkaa loo xidhayo ayuu ku gartay markaasuu ninkaasa wuxuu yihi haadaa awalu lqadri waa ballanfurkii ugu horreeyey kanu wallahi laa asxabukum wallahi inaanan idin raacaynin ina lii bihaa'ulaa'i uswa nimankaasaan ku dayanayaayo nimankaas dayasha ii yihiin yuriidu lqatla ha idileen laakiin ma raacayo gaal isuma muxuu ahaaye uma noqonayo qafa'ayo marka isaga oo aan kolkaa tabar baahaynin oo garbaduuban ayuu hayo isaga oo cinaadaya oo iyaga diidaya inay dilaan ayuu ka dooranayaa inay qafaashaan oo ay wataan oo uu raaco nimankaas aada sulaysaan kuwaasaa tusaale aho kuwaasaan ku dayanaya fajaruuhu waa jiideen wacaalajuuhu waa farsameeyeenoo waa dooneen inuu raaco faabaa an yasxabahum inuu raacu diido dhulku isku nabay faqataluuhu markaasay dileen radia allahu canhu wainطalaquu waxay la tageen bikhubaybin wa zayd bni dafina labadaa nin bay la tageen radiallahu anhu xataa baacuuhumaa bimaka ilay maka ku iibiyeen bacda waqcati badr waxay u iibinayaan waxaa weeyaan maka ee ahlu maka raggii laga laayay inay ah, oo iyagu marka ka iibsadaan oo xoola kaga furtaan ayay rabaan gaar ahaan qubayb ibni cadiy nin odayaha uu dilay baa jiray oo muxuu aha nin odayaha uu dilay baa jiray oo caruurtiisa ay iibsanayso oo abbahood ugu arteen raggaas mxuu waxay ka iibiyeen reer makaad bay ka iibiyeen faاbtaca banu caamir ibni nofal ibni cabdimanaaf nimankaasaa waxay iibsaday odayga si ah oo odaygaasuna khubayb uu dilay bedri ku dilay khubayban khubayb ibni cadiiba iibsa anhu inay aabahood u dishaan wa kaana khubaybun huwa qatla alxaarisa ywma badrin aabahood buu meelkii dilay falabisa khubaybun cinda marka kolkaasuna waxay waafaqday ashhur xurum bil ashhur xurum abay ahayd marka intay bishan ashir xuruntaa ka baxayso ayay sii hayseen maka ku hayeen inta ay dili doonaan marka waxa weeyaan way xurmayn jireen bilaha ashir xurunta iyo xaramkii iyo bay xurmayn jireen nimanka qurayshta iyo carabta iyo falabitha inta marka muddada ay hayeen ama cajiib leh iyo akhlaaq cajiib leh uu muujin doonaa falabitha qubaybun cindahum as xataa ajmacuu calaa qatlihi yani ittafaquu calaa qatlihi ilaa inay dilaan isku waafaqeen oo ashir xurumkiiday xaramkayna ka bixinayaan xaramka dibaddiisay ku dilayaan fastacaara marka kolkii eh, berri in la dilayo u ogaaday iyo wuxuu rabaa marka inuu sisina nadiifiyo biyaha iska guro oo timaha hoose iska xiro oo si hagaajiyo fastacaara min bacdi banaati اlxaarif ayuu wuxuu ka caariyeystay ah, min dil buu ka caariyeystay yastaxidu biha uu timaha hoose iskaga xiro fa fadaraja waxaa soo gurguurtay bunayun laha wiilka dhashay haweenaydaasu wa hiya kaafilatun iyadoo ka daahsan oo aan ka warhaynin buu soo gurguurtay xataa ataahu ilaa uga yimid hubayb oo dabran ayuu u yimid markaasuu dhabtiisa ku fadhiisiiyey fawajadathu waxay heshay la kulantay mujlisahu calaa fakidihi isagoo dhabtiisa ku fadhiisiiyey bawdidiisa ku fadhiisiiyey walmuusaa biyadihi muxuu ahay dishiina gacanta ku haysta fafazcad way naxday way argagaxday fazcatan carafahaa qubayb naxdin uu qubayb gartay wejigeediiyo ka gartay say noqotay ayay argagaxday qaala markaasu wuxuu yidhi atakshaynaa an aqtula waxay haweenaydun marka uga argagaxday waxay tidhi nin ilaayo oo ninkuu isugu aari lahaa helay maxaa kalauba rabaa wiilkayga unbaa hadda gowracaya khalaas isaga kolka beri ha la dilo ninkii uh, isugu aari lahaa isaguna iska horraysaya buu noqonaya saasay marka eh, ay uga naxday markaasuu isaguna leeyahay ma inaan dilaad ka baqaysaa maa kuntu liafcala dalik ma sidaa ma yeelayo yani marka adigoo i aaminay oo mididaadii isiiyey inaan haddana mididaa in ku khiyaamo oo mididaada wiilkaaga ku dilo sharciga iyagu ma banaynayo oo amaanada ma qaalad markaasi goortii dambe arrintaa ka warwarrami jirtay oo iyakeeda goortii dambe soo islaamay iyobay waxyaalih ay ku arkeen bay ka sheesheekan jireen waxay tihi marka ra'aytu asiiran khayra min qubayb nin qafaalaho khubayb ka fiican weligay ma arag fa wallahi laqad wajadtuhu yowman maalin baan waxaan arkay yaakulu isagoo cunaya qitfa min cinab mxuu ahay rucub cinab ahoo fii yadihi gacantiisa uu ku hayo wa inahu lamuuthaqun bilxadiid kuuna ku katiinada isnaa oo nin bixbixi kariya ma aanu ahayn wamaa bimakata min hamara maalintaas midho maba ayna lahayn oo waqti cinab iyo bislaadaan yamayna ahayn wa kaanat taquulu waxay dhihi jirtay inahu larisqu razaqahu allahu qubayba radia allahu canhu risqu alla qubayb ku arsaaqay bu agoor dambe soo islaantay saa dhihi jirtay falamaa kharajuu bihi markay la baxeen min alxaram xaramka ay kala baxeen liyaqtuluuhu inay dilaan fi lxil xilliga ay ku dilaan bay qaala lahum khubayb khubayb baa ku yidhi dacuunii usallii ragcatayn idaaya aan laba ragcadood tukadee fatadaayeen farakaca khubaybun ragcatayn u laba ragcadood buu tukaday faqaal markaasuu wuxuu yidhi waana qofkii ugu horreeyey kala dilaayo inuu isnadiifiyo iyo inuu inuu tukado laba ragcadood faqaala markaasu ui wallaahi lowlaa an taxsibuu ana maa bi lazidtu haddaanan ka baqaynin inaad u malaysaan waxaan salaada la dheerana la badsanayo inuu yahay cabsi iyo dilkoon ka cabsanayo iyo noloshoon dheeraysanayo waan ziyaadin lahaa alo inaan salaada jeclahay markaasu habaareen marka isaguna waa allaahuma axsihim cadada waqtulhum badada bidadaa bidad yani mutafariqiin allow tira koob koox ulaa walaa tubqi minhum axadan qofnaa ka reebin saasuu ku habaareen wa qaala wuxuuna yidhi firiyo فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال الشلو ممزعي sidaasuu yidhi falastu ubaalii uma aaba yeelayo xiina uqtalu marka la idilaayo musliman anoo muslima calaa ayi janbin kaana lilaahi masraci dhinaca u dhaco yani maxaa maydkaygu u dhaco ma kala abayeelayn kolba haddii aanoo muslima la idilayo on shahiid aanahay siday ii dilaan iyo meeshaan ku dhintay uma abayeelayo wadalika fii daati lilahi kaana waa dar allah dilka ay dilayaanu dar ay la weeyaan wain yasha hadduu alla doonana yubaarik waa barakaynayaa calaa awsaali shilwin jid jasad muxuu ahaa xubnihi mumazacin oo la jarjaray alla hadduu doono waa barakaynayaa jidhkaygana muxuu ahay seebta ila dhici doonaan iyo dili doonaan alla hadduu doono oo barakeynaya marka karaamadaasa alla siiya subxaanahu watacaala tacaala wa kaana khubaybu radia allahu canhu huwa sanna likulli muslimin qutila sabra khubayb wuxuu ahaa qofka u jideeyey qof kasta oo muslim ahoo la dilaya sabri loo dilay sabrina waxaa la yidhaha isagoo garbaduuban qofka aan dagaal ku dhimanina garbaduub isagoo xedxelan la dilo yaa la yidhaha qutila sabra salaad inuu tukada buu isagu jideeyey wa akbara sal sl asxaabahu yowma usiibuu khabarahum allana marka waa hadalkoodii waa ka aqbalay oo maalintii la laayay buu marka isaguna ka warramay nebiguna sala allahu alayh wali wasalam asxaabta isagoo warramay wa bacaa naasun hubayb isagoo marka waa taasoo karaamadiisi waa taa waxaa hadhay karaamadii amiirkoodii caasim ibni haabit radi allahu canhu isagana marka wuxuu ahaa meydkiisiiba alla ilaalinaya alla daafacaya waxau leey wabacaa naasu min qurayshi ilaa caasim bni haabit xiina xudiduu anahu qutil markii looga warramay dad u direen an yaatuu bishayin minhu yucraf inay wax jidhkiisii oo la garto madaxiisii iyo gacantii la garto ay keenaan si ay u gartaan inuu run yahay oo ninkaa la dilay wa kaana qatala rajula nin madaxdoodii abuu bedr ku dilay fabacaha allaahu alla wuxuu u soo diray licaasimin tila dulla wax dallaayad oo kale ahoo min addabri oo xoon ah xoon iyo shinni iyo wuxuu sidaas hug fara badan oo dallaayad aada moodo madarar aada moodaba alla kuso faxamad faxamadhu waxay ka ilaalisay oo ka waardiysay min rusulihim direen oo qofka usoo dhawaadaba dhag ka siinaysa ka carareen falam yaqdiruu an yaqtacuu minhu shay inay wax ka gooyaan ma ayna karin ayb kutubu siira iyadu waxay dhehaysaa intaa oo kasii faahfaahinaysaayoo ninkaasu wuxuu ku dhaartay inaan weliga jidhkiisa iyo jidhkaal aanu istaabanin marka tiibaa isagana alle subxaana wa tacaala uga dhabeeyey oo kolkuu dhintayna gaaladu inay jidhkiisa ku wax ka googooyaan buu alla ka waardeynayaayo waxay yeeleen marka haweeney ayaa waxay ahayd laba wiilo keed dhalay yuu dilay markaasi waxay ku nadartay hadday madaxiisa hesho inay koob intay ka dhigacto haweenaydaasay marka rabaan inay ka iibiyaan madaxiisa ka iibiyaan bay rabeen marka nimankii laayay ayaa rabay marka inay madax ka gooyaan nimankii dilay oo maaha kuwa lasoo diray ma sheega isagu nimankii dilay baa madax inay ka gooyaan haweeneydii ka iibiyaan ayay rabeen markaas alle subxaanahu wa tacaala bahashaas ku qofkii usoo bay idha ka siinaysay markaas kolkuu gabalku dhacay baashan kala seexato inuu doona inoo roob baa marka alla keenay meel uu ka yimid aduguba sheeg roob keenay khalaas daad baa qaaday jirkiisiiba oo khalaas meel uu galayba waa waayay alla marka ka waardiyay ka ilaaliyey khubayb naftiisa waxaa lagu magacaabo kutub siyar ay ku baliicul ard baliiculardi ninkii dhulku liqay sababkuna wuxuu ahaa markii oo la dilay oo loox ay ku gegeen oo ku warheen meesha ay ku dileen markaasay waardiyenay marka rag baa loo soo diray oo nebigu alay slam usoo diray inay meydkiisa soo dejiyaan oo ay soo qaadaan marka nimankii oo furfuraaya ayay kuwii waardiyaha kusoo tooseen markaasay sii dhulkuu ku dhacay dhulka unbaa allow kala jeexay oo dhulkaa liqayba oo khalaas arag marka baleecu lardi baa isagaa noogu mucaaway ninkii dhulku liqay radia allahu canhum ajmaciin ninkaa ibnu dafinana isaguna geesinimo naadira uu maalintaas muujiyo wuxuu ahaa kolkii meeshii lagu dilaayey la keenay ayaa waxay ku yidhaaheen zaydow allaan kugu dhaarinay jeclaan lahayd in adigu aduu iska badbaado qabo reerkaaga iyo carruurtaadiiyo dhex jooga oo halkaan adiga kaa dilayno maxamed aan haysano oon dillo ma jeclaan lahayd markaasuu yidhi maya eh, meeshiisaas jooga oo madiinadiisa iyo reerkiisa iyo asxaabtiisa dhex jooga in qodaxi muddo aan badbaado ma aanan jeclaadeen markaasay la yaabana waxay idhaaheen weligayo maana arag maxamed asxaabtiisa in qof loo jecel yahay maana arag ayb rawahu الbخaariي qowluhu alhada mawdic wdullaة الصaxaab daruurtao kale wadabru naxl shinida weeya waa bahalkan muxuu ahaay zambuurka weeyaan yani oo bahalkan xoonka wa qowluhu uqtl bidada bikasri اlbaai wa fatxiha badadan iyo bidadan labada faman kasara qofkii hoos dhaba bidadan yidhi qaala huwa jamcu bidda bikasri اlba wahiya nasiib wa macnaahu uqtulhum xisasan munqasima kulu waaxidin min likuli waaxidin minhum nasiib waman fataxa badadan qof yidhi macnaahu mutafariqiin fi اlqatl waaxida bacda waaxid min الtabdiid wahuwa tafriq wa fi lbaabi axaadiidu kahiiraة صaxiixaة sabaqat fi mawaadiciha min hada اlkitaab minhaa waxaa ka mid a xadiidu اlgulaam aladi kana yaأti الraahiba wالsaaxir n soo marray xadiidkii dheeraaye maxaa sooday wa minha xadiidu jurayj wa xadiidu asxaabi اlgaari aladiina adbaqat calayhim الsakra wa xadiidu الrajul aladi samica sawta fi الsaxaab yaquul isqi xadiiqata ferdheb alwaraabi kaasuna kalaama cajiib lahasna soo marray wغayri dalik wاdalaa'ilu fi lbaabi kashuura adilada baabka kada ku saabsan ee karaamat اlawliya amhiladood iyo badan taho mashhuur weeyaan wbilahi الtowfiiq wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaal samictu cumara maa samictu cumara radia allahu canhu yaquulu lishaءin qad cumar weligee maana isagoo wax ku leh inii laadunnu kada saasaan u malaynaya inii la adunahu kada aan u malaynaya waxaas inuu yahay ama inuu sidaa noqon doono ilaa kaana kamaa yadun siduu eh, jiri waxa uu yidhaaho waxaas anu saasaan u malaynaya sidii unbay noqon jirtay waa kii nabiguna sal sheegay inuu carabkiisa all xaqa alla uu geliyey uu mulham ahaa ummaddantada qof mulhamiya hadduu ku jiro uu isaga ahaa rawahu lbukhaariy baabu lumuuri almanhiyi canhaa arrimaha la iska nahiyey ee nahyi uu kusoo arooray ah, kitaab lmanhiyi canhaa kitaabkan kada marka arrimo xaraam ah oo nahyi ku soo arooray ayuu ka had baabaab buuban u dhigan doonaa baabu taxriimi algiiba walamri bixifdi lisaan anta xaaraamayntaadi iyo amarka la is-amray in carabka la ilaaliyo la xasilado qaala walaa yaktab bacdukum bacda qaarkii iyaanu qaarka kala xamanin ayuxibu axadukum midkiina ma jecel yahay kula laxma akhiihi maytan inuu walaalkii oo mayd a hilibkiisa u cuno fakarihitumuuhu waa nacay waataqu llaha marka alla ka baqa in allaha tawaabu raxiim wa qaala tacaala walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha wixii aa waxaadan cilmi u lahayn yani ha ka hasadin oo ha ku sheekaynin ha ka warramin waxaadan cilmi u lahayn u fiirso qufula waxaad ku hadlayso ina asamca maqalka iyo walbasara aragga iyo walfa-aada qalbiguba kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waa las su-aali doonaa waxaasaan maql aad dhahdo ma adaa maqlay waxa waa lagu dhihi doonaa waxa ma arkay waxa ma sheegay waxa wa qaala tacaala maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid kuma hawl kuma hadlo ilaa agtiisa waxaa jooga raqiibun catiid malg oo ho ah, muraaqabaynayo oo xaadir ah diyaar u ah yaa jooga raqiib yani muraaqib weeyaan atidna waa mxuu ahay waa xaadir mustacid diyaar ah malaaraho wuxuu ku dhawaaqaba qoraya ayaa agtiisa jooga marka taas macnaheed waxaa weeye inuu qofku boqol xisaab u sameeyo waxa uu ku hadlaayo wاعlam أnnahu ynbغii lkuli mukalafi an yaxfada lisaanahu can jamiiع اlkalaam ilaa ma dahara ilaa kalaaman daharat fiihi almaslaxa waxtaa qofka kasta oo muslimaba oo mukallafaba inay waajib ku tahay inuu carabkiisa hadal oo dhan ka ilaa ilaa hadal xadiisu iyo faa'iidadiisu ay waadix taha oo muuqata mooyaane wamata stawa alkalaamu wa tarku ilmaslaxa kolkay sinaadaan hadalkan iska dayntiisa iyo ku hadalkiisu ay sinaadaan oo mid waliba maslaxo yahay fasunnatu limsaaku canhu waa in laska ilaga laiska daayo laiska ilaaliyo liأnnahu qaru اlkalaamu اlmubaaxu ilaa xaraamin aw makruh hadalka bannaanu waxaa suurooda inuu sida loo sheesheekaysana hadba dhan loogu rogaayo uu u jiido shay xaraama ama shay karaha in lagu dhaco xarabkaasu haddaad u fiirsata dadka sheekooyinkiisa kolka hore waxay ku bilaabayaan waxa iska caadiya iska fog kol siduu qofba mar u qaadanayo ee hadalkii baa la baahayo markaasaa bad kale iyo laxan iyo waxyaalo baa la gelaya aada iyo aad bay taasuna u badan tahay marka taasuna waxa weeye waa taswiilaadka ibliis weeyaano horta hore haddii xumo lagu bilaabo waxaa laga yaabaa in la joojin lah marka horta hore wuxuu ku bilaabaya hadda wax iska macmacaan oo shakiya waxaasiba dadka uu ku bilowsiinaya markaasuu marka dhex gelayaayo ku baahinayaayo arrintii la ballaaranaysayo wadalika kahiirun fi lcaada arrintaasu xagga caadada dadka way ku fara badan tahay waasalaamatu laa yacdiluhaa nabadgelyadana wax u dhigmaayo ma jiro qofkii marka hadduu iska aamuso waa nabadgelay haddii soo hadduu halis buu yahay nabadgelyo wax loo dhigaana ma jiro can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy sal ly slm qaal man kana yuuminu biاllahi walyowmi اlآakhir khayran aw liyasmut muttafaqun calayh qofkii allihi qiyaamo rumaysano ama khayr ha ku hadlo ama iska aan uga dhaxaynin waa muttafaq calayhi marka laba goor baynu soo maray toddoba boqol iyo lix iyo saddex boqol iyo toban wa hada alxadiidu sariixun fi annahu yanbagii anlaa laa yatakallama ilaa ida kaana alkalaamu khayran inuu khayr yahay mooyaane inaanu ku hadlin inay habboon tahay qofka adigu xadiidku sariix ku yahay wa huwa maslaxatuhu ka khayrkeena oo ka maslaxadiisu muuqato weeyaan wa mataa shaka fii duhuuri lma laa yatakalam qofku kolkuu shakiyo waxaanu maslaxa keenaya mise maslaxa ma aha mafsada yaanu keenin babe waynu iska aamuso yaa ku karaya bani aadamka وعn أbي موسى رضي الله عنه qال qلت ya رsuul الله أy الإسلاaم خyر أy الإسلاaم أفضل mslimiinta kee u fadli badan qaal أy الmسلimiina أfضل mسlimiinta ninkaa u fadli badan man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi mutafaqun calayh qofkay muslimiintu ka nabadgalaan afkiisa iyo carabkiisa iyo adinkiisa kaa weeye muttafaqun calayh xadiidka cabdullahi bn casna waxaan ku soo qofka muslimkaa xaqiiqigahi inuu yahay kay muslimiintu ka aan nabadgalaan carabkiisa iyo adinkiisaba mu'minka runtiihuna uu yahay qofkay dadka aaminaan ee dhiigooda iyo maalkoodaba u aaminaan waxba yeelayn waan sahl bni sacdin radi allahu canhu qaala qala rasul lahi sala allahu alayh waali wasalam man lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna muttafaqun calayh ii damiinta waxa u dhexeeya labadiisa lafgadh laxyi waxaa la yidhaahaa lafka lafta garhka ayaa laxyi la yidhaahaa laba laxyi baa marka qofkiiba uu leeyahay hareerood kuwa ahee timaha garku ay kasoo maxan hareedku ka soo baxo halka ay isaga yimaadaan ee foolasha hoose ee hoostooda ku hagaagsanna diqni baa la yidhaahaa marka carabkii wuxuu u dhexey labadaa muxuu ahay labadaa laf ee midkii waabelaxyiga la yidhaaho ee dhanka midigta iyo dhanka bidixda ah yuu udhexeeyaa marka labada lafgar waxa udhexeeya waa carabka wamaa bayna rijlayhi iyo waxa labadiisa udhexeeya waa farjiga ee labadaas walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh